أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن عمر الحضر الشافعي رحمه الله تعالى القضاء هذه تني أحكام halkan sheekha raximah ullahu tacaala wuxuu uga hadli garsoorka ummadda loo kala garsooro oo la kala xukumo axkaamta garsoorka iyo shuruudaha uu iska leeyahay nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh xadiiskii abu daawuud uu warinayey ayuu nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu ku yihi alqudaatu halaaatun qaaliyaalku waa saddex garsoorayaalku saddexay u qeybsamayaanu nabigu sala allahu wasalam wbaaraka caleyh waaxidun fi ljanna wathnaani fi nnaar hal garsoore ayaa jannada gelaya laba garsoorena waa ahlu naar yiri nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh xadiiska abu daawuud uu sunankiisa ku warinaya fa ama aladii fi ljanna wuxuu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam garsooraha jannada gelaya farajulun carafa alxaqa faqadaa bihi waa nin xaqii gartay garsoore xaqii gartay oo yaqaana xaqiina dadkii ku garsooray oo sidii diintu ay sheegtay ee cadaaladda ah ku garsooray nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka caleyh qofka labaad wuxuu ku tilmaamay oo ahlunaarka ah warajulun carafa alxaqa fajaara fi lxukmi kan ahlunaarka ah nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi waa garsoore xaqii yaqaana fajaara fi lxukmi laakiin xukumkii ku jowrfalay oo rishwo iyo laaluush iyo waxyaalahaas iyo adduunyada dhalanteedkeedii ayaa micyaar u ah meesha isaga halbeegiisa waxaa weeye qofkii lacag badan u qofkii lacag badan badanoo laaluush siiya inuu asagu wax u xukumo waa intaas aragtidiisa waa tan nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi xadiiska abu daawuud ee imaam axmed ay warinayeen uu ku yidhi lacana allaahu raashiya waalmurtashiya qofka raashiga ah ee laaluushka qaata laaluushka qofka bixiya iyo walmurtashi qofka laaluush qaata labadoodaba lacnad allah ku rid buu yiri rasuulku sala allahu calayhi wasalam garsooruhu marka haddii laaluush uu qaadanayo caloosha u shaqaysto uu noqdo waa garsooraha ahlu naarka uu ku tilmaamay nabigu sala allahu calayhi wasalam kan kale ee ahlu naarka nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku tilmaamay warajulun qadaa linnaasi calaa jahlin fa huwa fi nnaar wuxuu yihi nebigu salى اllahu calayhi wasalam waa nin dadkii ku kala xukumaya calىa jahlin isagoon waxba garanaynin oo diintii iyo qadihii iyo axkaamteedii iyo shuruudaheedii aan garanayn ayuu mimbarka isaga fadhiistay xukunkii garsoorka ayuu iska qabtay isagoo jaahil fa huwa fi nnaar kaasina naartuu geliyuu yihi nebigu salى اllahu waslm wbaaraka calayh marka laba garsoore labada ahlu naarka ahi labadaasuu nabigu ku tilmaamay salى اllahu calayh wasalam garsoore xaqii garanaya laakiin laaluush qaatay garsoore xaggii garanaya laakiin xaqii fajaara fi lxukmi xukumkii ku jowr falay oo qabyaalad iyo saaxiibtinimo iyo laaluush iyo masaalixaysan diintu ogolayn ayuu xaggeeda u leexday ruuxa ahlu naar uu ku xukumay nebigu salى اllahu calayh wasalam garsooraha labaadna nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ku tilmaamay ahlu naarka warajulun qadaa linnaasi calaa jahlin fahuwa huwa fi nnaar waa ruux jaahilo ummaddii garsooran u noqonaya dhahaya ahlu naar uu yiri nabigu sala allahu calayh wasalam ummadduna sideedaba meesha ciziga iyo sharafka intaba ay ka hesho waa garsoorku markuu yahay garsoor cadaalad ku dhisan dowladduna meesha mar walbaba kalsoonida shacabku inta ay aaminayaan waxay ku xidhan tahay garsoorkaa laga fiiriyaa dowlad dowladda jiritaankeeda cadaaladdeeda cadaalad la-aanteeda waxaa laga fiiriyaa mar walbaba garsoorkeedu sida uu yahay dowladda garsoorkeedu hadduu yahay garsoor nasiih ah oo nadiifa ah uu yahay dadka garsoorka gacanta ku hayana ay yihiin aydi nasiiha gacmo nadiifa ah ay yihiin dadka garsoorka gacanta ku haya dowladdaasi shacabkeeda waxay ka heshaa kalsooni laakiin meesha garsoorku hadday tahay meel quruntay oo dadka garsoorka fadhiya laaluush ay qaadanayaan oo qaraabanimo iyo saaxiibtinimo iyo laaluush iyo dhinacyadaa haddii xukunka micyaarka iyo halbeegga ay ku dhisaan waa kuwa nabigu uu sheegay sala allahu calayh wasalam oo ahlu naarka ah shacabkiina ma helayaan kalsooni dowladeed iyo kalsooni garsoor ma helayaan mar walbaba leannahu garsoorku waxa weeye waa malja-u almadluum walmiskiin waa ruuxa miskiinka ahee la dulmiyey meeshuu u soo carari lahaa miskiinka la dulmiyey meeshuu u soo carari lahaa meeshii marka miskiinku u soo carari lahaa haddii laga qaniino maxay noqon taas oo miskiinka shacabkuna ay dulmiyeen oo shacabkii ay dhacayaan oy ku tumanayaan meeshii garsoorka aheed ee malja ahaa ee uu lahaa u cararna laga qaniino haddana meeshaa waxaa imanaysa kalsooni darro iyo burbur iyo dadkii qalbigii inay ku kala fogaadaan dowladdii iyo shacabkii in qalbigooda uu kala fogaado oo kalsooni dadkii madluumiinta ahayo la dulmiyey aysan dowladdoodii ka helin ayaa imaanaysa marka mansabka qadaha iyo darajadan garsoorku waa darajo aada u weyn waxayna u baahan tahay kafaa dad leh dad kafaa'a leh oo arrinkan ahal u ah in loo dhiibo ayuu baahantay kafaa'aduna waxay ka iman yacni quwa cilmiya qofku waa inuu leeyahay awood cilmi oo maqaamkan uu ku qaban karo waa inuu leeyahay quwa iimaaniyana waa inuu leeyahay awood iimaaniya awood cadaaladna waa inuu leeyahay oo isaga xakamayn karo dhalanteedka adduunyada awooduu isaga xakameeyo waa inuu leeyahay ilaahay jala jalaaluhu nabiyullaahi daawuud calayhi salaatu wasalaam ayuu ku yidhi yaa daawuudu inaa jacalnaaka khaliifatan fi lardi faxkum bayna annaasi bilxaq walaa tattabic ilhawa fayudilaka can sabiili اllah in aladiina yadiluuna can sabiili اllahi lahum cadaabun shadiid bima nasuu yowma alxisaab nebiyullaahi daawuud calayhi salaatu wasalaam dunidan maruu xukumi jiray rasuulna wuu ahaa qaadina wuu ahaa yacni imaamu lacdam uu ahaa oo dunida uu ka ahaa ilaahay markuu la hadlayay muxuu ku yidhi yaa daawuud inaa jacalnaaka khaliifata fi اlard faxkum bayna annaasi bilxaqi walaa tattabic ilhawa nabiyullaahi daawuudow ummadda xaqa ku garsoor oo ku xukum walaa tatabici ilhawa hawadaadana ha raaci nebilaahi daawuud waa rasuul hawadiisana ma raacay laakiin garsoorayaalka hadalka loola jeeda isaga waa lagu hadal qabsaday laakiin ulajeedadu dadka kale walaa tatabici ilhawa nebilaahi daawuudow hawada ha raaci hawada haddii la raaco maxaa imanaya fayudilaka can sabiili illah hawadu waxay kaa luminaya jidka ilaahay jidka ilaahay kaa weecin marka mansabka qaduhu waa mansab aad u sareeya wuxuuna u baahan yahay kafaa'a iimaaniya wa kafaa'a cilmiya yacnii shakhsiyad ku filan oo iimaan awood iimaaneed leh oo dhalalaalka adduunyada iyo laaluushka waxyaalaha uu isaga xakameeyo iyo kafaa'a cilmiyu u baahan yahay awood cilmiya inuu qofku u leeyahay marka mansab aada u weyn weeye kutubta fuqahaduna baab dhanayba u caqidaan ay uga hadlaan mansabka garsoorka baab dhanay uga hadlaan culimmada fuqahada alqadaau qadaha luqatan min luqatin xagga luqada ixkaamu shayi shayga sugidiisiiw wa imdaa'uhu shayga fulintiisiiw qadaha xagga luqada carabiga waxaa la yidhaha shayga in la sugo oo la fuliyo shayga in la sugo oo la fuliyo ayaa la yidhaha qada wa sharcan min sharcin xagga sharcigana faslu lkhusuumati dooda kala saarideediiw dooddaasoo bayna khasmayni laba ruux oo wada doodaya u dhexaysa bixukmillaahi xukumka ilaahay lagu kala saaro doodooda tacaalaa ku rahaaya xagga sharciga qadaha sharcigu wuxuu u yaqaan dadka doodaya doodooda in lagu kala saaro maxaa lagu kala saari bixukmillaah xukumka ilaahay lagu kala saara laa biqaanuunin wadciyin xeerar bini aadamku ay dejiyeen waxba laguma kala saaro qadana lama yidhaaho qadaha sidiisa marka la tacriifinayo sharciga islaamka iyo fiqhigu uu qeexayo qada garsoor maxaa la yidhaha faslulkhusuuma waa doodda in la kala saaro doodaasoo beyna khasmayn laba ruux oo doodaysa u dhexaysa bixukmi illaahi lagu kala saaro bis sharciga islaamka lagu kala saaro laa biqawaaniin wadciya laakiin xeerar dadku bini aadamku ay degsiyeen xeerarku dadka ma kala saari karaan dadka way isku diraan ilaahayna wuxuu ku tilmaamay xeerarka xukunka ilaahay khilaafsan oo bini aadamku ay dejinayaan jaahiliyu ilaahay ku tilmaamay afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allaahi xukman liqowmin yuuqinuun ilahay wuxuu leeyahay jala jalaaluhu afa xukma aljaahiliyati yabquun dadkuma waxay rabaan xukunka jaahiliyadii xukunkoodii dadkii hore jaahiliyada waxay ahaan jireen xeerar iyo qawaaniin ay degsan jireen oo iyaga jeebkooda ah qawaaniin jeebkooda ahay degsan jiren marka qadaha tacriifkiisa waxaa la yidhaah dooda bini aadamka waxa lagu kala saarayo bixukmi illaah wa an ixkum baynahum bimaa anzala allah wixii ilaahay soo dejiyey dadka ku kala dhex xukum nebiyulaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam marka xukunka ilaahay waxaa qadaha iyo garsoorka lagu xukumayay qawaaniin wadci ah iyo xeerar dad bini aadamahu maskaxdooda ay ka dejiyeen xeerarku dadka way isku diraan laakiin amni ma keenaan iyo deganaansho iyo kalsooni ma keeni karaan xeerarku xukmu tawalli اlqadaa haadaa kani xukmu tawalli lqadaai garsoorka tawallintiisa tawalintaa xukunkeediiu in garsoore la noqdo diintu maxay ka qabtaa garsoore in la noqdo oo garsoorka mansabkaas qofku uu qabto iyo darajadaas diintu maxay ka qabtaa xukmu tawalli اlqadaa garsoorka tawallintiisa xukunkiisii alwujuubu waa waajib kifaayatan min kifaaya iska kaafinta xaggeeda uu ka waajibay garsoorka in la qabto waa waajib bulshadoo dhan dul saaran kulligood hadday wada diidaan mandiqadaas dadka degan ee magaaladaa dadka deggan kulligood hadday yidhaahaan garsoor ma wada qabanayn oo qof walba uu ku gacan sayro kulligood waa wada dembaabaya lanno haddii la waayo ummaddii wax kala saara waxaa imanaya ummaddii in laysku diro ummaddii inay islaayaan oo isdulmiyaan oo laysku diro ayaa meesha ka imanaysa dadkii marka hal mandiqa ama hal naaxiyo deganba garsoor qof ka midahu inuu tawaliyo waa waajib qof ka mida ah ugu yaraan inuu tawaliyo waajib haddii dadkii gacmaha ay ka wada laabtaan kulligood waa wada dembaabayan xukunkiisu waa sidaas fii xaqi saalixiin dadka u suubada xaqooduna waajib ku yahay lahu lilqadaa'i garsoorka u bada fi naaxiyati jihadaas ay degan yihiin dhexdeedana uu waajib kifaa'iya ku yahay haddii qof walba ma wada qabanaye waa fi saalixiina lahu dadka u bada w dadku ku waajibay macnuu qof iska caami ah oon garanaynin qadaha iyo garsoorka shuruudihiisi si wax loo kala xukumo aan garanaynin mas-uuliyaddaasi ma saara waajibku waajibku wuxuu saaran yahay fii xaqi saalixiina lahu intii u suubata intii u bata fi naaxiyati jihadaas dhexdeedana ugu soo bata jihadaas ay degan yihiin intii ugu soo bata ayaa mas-uuliyadda waajibku ay saaranta walwujuubu waajibu caynan min caynin si gaarana uu waajib uu u yahay fii xaqi man shaksi xaqigiisna uu waajib ugu yahay shaksigaasoo tacayana uu ku caynoobay alqadaa garsoorku lahu shaksigaas uu ku caynoobay fiiha fi naaxiyati jihadaas la degan yahay dhexdeedana uu ugu caynoobay garsoorku marna wuxuu noqdaa waajib cayni ah waajib cayni waxaa loola jeedaa yacni shaksan shaksiganuu si gaara waajib ugu noqdaa goorma shaksi gaara markuu waajib ku noqonayo fii xaqi man tacayana lahu fii xaqi man tacayana lahu waa qofkii garsoorku uu u caynoobay u caynoobay yacni ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye isaga mooye qof kaloo shuruudihii oofsaday mandiqadaas lagama helayo dadka deegaankaasa keligiis unbaa shuruudihii oofsaday qofkaas muxuu ku noqonaa qadaha marka garsoor inuu qabto waajib cayni sida salaadoo kale sida salaada waajib cayni ay ugu tahay ayuu waajib ku noqon maadaama keligii uu shuruudihii uu ka hayo marka wuxuu kuu sheegay laba masalo sheekha mar garsoorka in la qabto uu noqonayo waajib kifaa'i mar uu noqonayo fardulcayn marna wuxuu noqdaa sunno wanadbu sunno wey garsoor in la qabto oo qaali la noqdo sunno wey fii xaqi alafdali kii fadliga badnaay xaqiisuu sunno ku noqdaa min hayrihi hayrkiis ka fadli badnaay haddii asagu dadka kale uu uga fiican yahay yacni dad badanoo waxaa tusaale ahaan deegaanka deggan garsoorayaal noqon kara laakiin asagaa ugu roon xagga cadaaladda xagga aqoonta asagaa ugu roon oo ugu fadli badan dee kii ugu roonaay maxay u noqonaya inuu garsoorka tawaliyo sunno dad badanoo xilkan qaban kara waa jiraan laakiin asagaa ka roon dadka sunnay u taha marka qofkaas shakhsiyan isaga sunnaynta marna wuxuu noqdaa karaahiyo garsooro in la noqdo walkaraahatu karaahawo wadaalika kamaa yuladii kii oo kale fii xaqi lmafduuli kii laga fadli badnaay xaqiisa kii ku sugnaay oo kale qof xoogaa laga fiican yahay oo xagga cibaadada iyo xagga cadaaladda iyo xagga cilmiga iyo intaba looga fiican yahay oo dad ka fiican ay joogaan uu xilkii isku soo sharaxay uu leeyahay anaa garsoor noqonay oo anaa laga roon yahay oo dad ka fiicana meeshii mandiqadii jooga ka maxay ku noqoneen karaahiyo karaahiyo noqon goormay karaahiyo ku noqon idaa lam yamtanic hadduusan diidin alafdalu kii dadka ugu fiicnaayo ugu fadliga badnaayo mandiqada deganaa hadduusan diidin qof asaga ka fiican ayaa diyaara markaasuu leeyahy aniga ha la ii doorto qof ka fiicanana diyaar maxay noqona markaa karaahiyo kii asaga ka fiicnaa laakiin hadduu diidana kii laga fiicnaay karaahiyo noqon mayso marka inuu iska soo sharaxo kii laga fiicnaay karaahiyo noqon mayso haddii qofkii ka fiicnaay isagu markaa uu diido walxurmatu xaaraan wey marna qofku inuu garsoor noqdo xaaraanay noqon fii xaqi man shaksi xaqiisay xaaraan ku noqon shaksigaasoo dalabahu garsoorka dalbaday bicasli saalixin bisababi casli saalixin ruux u suubada casilidiisa sababtiisana ku dalbaday lahu lilqadaa garsoorka qof u suubada casilidiisu ku dalbado qof heblaha la casilu xaaraan wey markaas xaaraan wey yacni garsoorkii waxaa haya qof u suubada qof u suubada haya cilman wa cadlan aqoonta iyo cadaaladda intaba qof ku fiican ayaa haya garsoorkii markaasuu inta soo boodu wuxuu leeyahy hala iga casilo qofkan qofkan xilka hala iga qaado anaa qabana de qofkaas maxaa ka muuqanaya tanaafus aa ka muuqanaya loolan adduunye adduunye inuu ku loolamayo ayaa ka muuqanaya xaaraan wey marka lanna mansabka qadaha intaad ka carari karto inuu un kugu ciynoobo maahane intaad ka carari karto mansabka qadaha waaba laga carara lanna waxaa dhici karta in shaydaanka iyo hawadu ay kaa adkaadaan nafta iyo shaydaanku inay kaa adkaadaan ayaa dhici karta shuruud اlqaadi haadihi tani shuruud اlqaadi waa garsoorka shuruudihiisii qofka garsoorka noqonayo xilkaas loo dhiibayo shuruudihiisiu sheekhu ka hadla shuruudulqaadi garsoorka shuruudihiisu casharatun toban kownuhu qaaliga ahaanshadiisa weyo musliman qof muslima inuu noqdo waa shard muslin la yihi maxaa baxay gaar inuu garsooro uu noqdo qof gaala garsooro laga dhigo dee asagiiaba toosin iyo hanuunin iyo in la islaamiyo u baahan muxuu sheegi gaal muxuu garsoor muxuu ka ogyahay muxuu ka sheegi isagiiyaa gaalo u baahan garsoor isagaaba u baahan naftiisa wa kownuhu ahaanshadiisu waay qofka garsooraha mukalafan qof mukalafan wey mukalaf waxaa loola jeedaa albaaliq alcaaqil waa inuu qaangaarna yahay caqlina uu leeyahay qaangaar layidhi maxaa baxay ruux saqiira cilmi kasta ha ahaado garsoor lagama dhigi karo mana bannaan caaqil layidhi maxaa baxay qof weyn laakiin iska waalan garsoor isaga xanaanaba u baahan qofka hadduu majnuuna wa kownuhu ahaanshadiisa way qaaliga xuran qaaligu waa inuu xor yahay addoon si kasta uu aqoon u leeyahay qaali inuu noqdo lama ogola lanna waxaa dhici karta isagoo garsoorkii ku jira oo xafiiskii fadhiya ilaa waa qof laleeyahay oo isaga la milkiye inuu sayidkiisi ku yihaaho waa ku iibsani soo bax ilaa wadan mar milkii ku jira milkulyamiinu ku jira war garsoorkaaga ma aqaanay maanta suuqaa lagugu geynay suuqaa lagugu xiriya soo bax ilaa waa ruux la iibsan karo marka khalala ku imanaya garsoorka ma banaana taas wa kownuhu ahaanshadiisu way qofka garsooraha ah dakaran nin inuu yahay waa shardi waxaa kaloo shardiga qofka maxkamadda garsoor ka noqonaya inuu nin yahay shardigu haweeney in qaadi laga dhigo oo garsooro laga dhigo sharcigu ma ogolo nabigeena sala allahu wasalam wbaaraka calayh xadiiskii bukhaari iyo keyrkii ay warinayeen wuxuu ku yidhi lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a qoloma aflaxayaan yacni taladii madaxtinimadii haweenay u dhiibay garsoorkuna wuxuu ka mid yahay waa qismi min alwilaaya qeyb madaxtinimada ka mida ah. mana aha nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi iyo sharciguma markuu leeyahay haweeney qaali lagama dhigi karo macnaheeda ma aha in iyada la xaqirayo oo laleeyahay waa qofaan waxba garanayn waa qofaan mujtamaca aan maaragtaay waxba ugu oolin waa qofaan sharaf lahayn waa qofaan fadiilo lahayn dhinacaasoo dadka mustashriqiintu ay u fasirayaan hadalka loolama jeedo masaladan oo kale markay timaado dadaa si khaldan hadalka u fasiray kuwa mustashriqiin oo la yihaaho gaalo ah mustashriqa sidiisaba waxaa weeye waa daa'ifo koox gaalada ka mid ah. mustashriq haddii la yihaaho waa daa'ifo gaalada ka mida ah, waxay samaynayaan shareecaday bartaan qur-aankiay baranayaan axaadiistay baranayaan fiqigay baranayaan laakiin maxay u baranayaan sharciga islaamka meelaha dulduleelka shubahaad meelo ay ka galaan ee ummadda si ay tashwiish uga furaan ay u baranayaan waxaa jira marka dadka noocaas oo kale ah mustashriqiina nimanka mustashriqiinta ah dadka ku hoos barbaaray oo islaamka naftooda ama ay macallin u noqdeen oo jaamacad ay macallin uga noqdeen ama ay deris la noqdeen oo muslima waxaa dhici karta saameyn inuu ku yeesho gaalka mustashriqa qofku jaamacadda macalin ugu yahay ama iskuulka macallin uga ahaa markii meeshan fiqigan masaladan oo kale la marayo waxaa laga yaabaa masaladii inuu u tashwiihiyo si foolxun uu ugu sawiro mana aha yacni marka sharcigu leeyahay haweeney qaali lagama dhigi karo haweenkii alla yasay ee la soo boodaya ma aha yasay bal waa raxmad iyaga looga naxariisanayo mansabka dhibka badan mansabka qadaha waa mansab aada u dhib badan waa raxmad iyaga looga naxariisanayo mansabka dhib badan leanna waxa weeye nidaamka khilqiga ah oo haweeneyda ilaahay u abuuray ayaan mansabkan shu-uuntiisa iyo arrimihiisa aan ka bixi karin maxaa yeele haweeneydi waxaa ku imanaya dowra shahriya wax la yidhaha ku yimaada bil kasta dowra shahriya imanaysa dowra shahriya waxaa weeye yacni mararka ay fasaxa tahay haweeneyda oo dhiigga caadada uu ku dhacayo waxaana la ogyahay cilmiyan oo cilmi nafsi loo ogaaday dowladda shahriga marka haweeneyda ay ku timaado xanaaqeeda degdege walidaalika ragga waxaa lagula dardaarmaa markii dowladda shahriga haweeneyga uu hayo dhiigga ay qabto in maaragta aada loogu naxariisto inaan lala doodin inaan lala murmin lanno qofka waxaa weye dowladda shahrida intay haydo dareenkeeda kacsan xanaaqeeda degdegay qaadigana lama doonayo xilliyada uu xanaaqsan yahay inuu xukumo nabiga salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yidhi laa yaqdi اlqaadi wahuwa غadbaan qaaligu wax ma xukumi karo isagoo caraysan xataa qaaligii ninkii ragga ahayan loo ogolayn xilliyada uu caraysan yahayoo duruufihiisa ay kacsan yihiin ama uu aada u gaajaysan yahay ama uu aada u haraadsan yahay ama hurdo ay hayso lama ogola qaaliga marka mar walba yani waxyaalaha dabiicadiisa wax bedelaya shu-uun dabiicada qaaliga bedelaya markuu ku sugan yahay lama ogala qaadigu inuu garsoo iyadii marka bil walbaa shu-uuntaasi ku imaana bil walba waxaa ku imanaya dowla shahriya imanaysa oo caradeedii iyo caadifadeedii uu ka caysan yahay u degdega waxaa kaloo imanaya in maaragtahay xaamilo ay noqonayso oo uur ay qaadayso waa dabiicad ilaahay u abuuray ma ahayo sida iyada la yeesaya inay xaamilo noqonaysaa imanayso sagaal bilood ay uurkii ku sido haweeneyda waxaa la ogyahay marka ay uurka ay sidana iyadana caadifadeedu way kacsan tahay cilmu nafsiga lagu ogaado caadifadeeda kacsan ma xamili karto xataa hadalka caadiga ah bal qada iyo dad inay dood ku kala fasliso iyo qadaayaad waaweyn oo dhiig iyo mumtalakaad iyo waxyaalo waaweyn inay xukunto iska daayeen hadalka caadigaha dhibay culayska haysta awgeed ma aha in la diidayo laakiin culaysa haysto caruur dhanaa lagu dhex abuuraya caloosheedii oo cijiyo ku yeelanaya dhexdeedii oo lafa ku yeelanaya oo til ku yeelanaya caloosheedii dhexdeeda qof marka duruufahaas ay ku kacsan yihiin duruufaha mansabka qadaha ma xamili karto xiliyadaas kale sagaal bilood uureyleeda bil kasta dowla shahriya ayaa u imanaya midda kale mararka qaar waxaa loo baahan yahay in yacni alkhalaa bilkhusuum eh, dadka doodaya mararka qaar waxay u baahan tahay si gooniya in loo waraysto oo qol inta lala galo si xogtooda loo helo qol inta lala galo si gaara qaaligu uu u liso maskaxdooda iyadiina xilligaasoo kale taasoo kale ma samayn karto inay nin ajnabi intay soo wado ay qol la gasho oy tiraa waa lisahay maskaxdiisaan lisahayaaho bal xogaan ka raadin inay tiraa kama bixi karto shu-untaas marka sharcigu wuxuu fiiriyey duruufaha khaaska ah oo haweenka heestuu fiiriyey waana raxmad looga naxariisanayo mansabka garsoorka iyo qada laakiin ma aha sida ay u dhigayaan ama ay u fasirayaan nimankan mustashriqiinta la yidhaaho iyo dadka ay soo barbaariyeen ma aha siday u fasirayaan waa in la yasayo in lagu yiiday adiga hadda tusaale ahaan haddii eh, dhagax weyn oo awooddaada ka weyn haddii lagu yidhaaho dhagaxan ma qaadi kartid adiguna aad arkayso inuu tabartaada ka weyn yahay ma lagu yasa qofkii ku yidhaho dhagaxan ma qaadi kartid dhibaatuu kuu geysanaya qofkaas makuu yasa mase uu kuu naxariista ku naxariisiso maaha danahaagu ka shaqayna dhagaxa la qaado waxaa ka culays badan mansabka qada haweenka marka dowlaadka shahriga ku dhacaya iyo muddada xamliga iyo sidaan iyo masaladan oo khalwo iyo khaali noqosho u baahan iyo sharcigu markuu leeyahay haweenku ma qaban karaan waa naxariis naxariis weeye tashriif weeye iyaga la sharfayo iyo ikraam iyaga la karaamayo wa kownuhu kownulqaadi qaadiga garsooraha ahaantiisa weeye oo dakaran waa inuu nin noqdo wa kownuhu garsoorka ahaashadiisa weye cadlan qof caadila waa inuu yahay faasiq may qof faasiqohoo jowr falaya waa inuusan ahayn wa kownuhu ahaanshadiisa weye qaadiga samiica mid wax maqlaya waa inuu noqdo leanno hadduu dhagoolo yahay dadka usoo dacwoonayo maba la socan karaba waxay sheegayaan dhagoole hadduu yahay waxay sheegayaan dadka ma garanayo wa kownuhu ahaanshadiisa weeyo basiiran ruux wax arkaya inuu yahay isagana waa shard hadduu indhoolo yahay dee dadkiiba ma arkayo dadkii usoo dacwooday iyo waxay sheegayaan lama socon karo wa kownuhu hanshidiisa way qaadiga naadiqan ruux hadli kara dhawaaqi kara waa inuu yahay leannahu mansabka wuxuu baahanaa mararka qaar su-aalo in la weydiiyo qofka mararka qaar su-aalo loo baahan mararka qaar dood baahan in lala doodo qofkii waxaas yani sidaas ma saxa inaad samaysay waa hadal u baahan taha meesha wa kownuhaa hashadiisu way qaaliga kaafiyan mid ku filan liamri اlqadaa arrinka garsoorka qof ku filan waa inuu yahay cilman cilmi ahaan waa inuu ugu filan yahay mansabka garsoorka uu qabanayo amaa qofku haddii cilmi iyo caqliguba uu ku yaryahay oo maalan waa mukhtalu nadar waa qof caqligiisii uu nusqaamay oo muxuu la nusqaamay bikibarin aw maradin waa da caqligiisii ayaa nusqaamay marka ma gaari karo xilligan uu da-da yahay xilli garsoor laga dhigo ma gaari karo oo ina caqligiisii waa yeelnimo darteed uu isu dhimay kuma filla marka kafaa'a lama hado ama waaba xanuunsan yahay oo qof xanuun awgeed maskaxdii uu xoogaa si ka dhigay wey xanuunka ma qaban karo isaguna sidaasoo kale wa kownuhu ahaanshadiisu way garsooraha mujtahidan mujtahidan qof dadaali kara fi istinbaadi alaxkaam axkaamta in lagala soo dhex baxo min alqur'aani waاsunna qur'aanka iyo axaadiista nabiga salى اllahu calayh wasalam waa inuu awood u leeyahay inuu xugun kala soo dhex baxo haddii laakiin lannu mararka qaar waxaa dhici karta mas'alada waxay u baahan tahay go-aan in laga qaato go-aankeediina waxaa dhici karta inuusan ku caddayn kutubtii uusan qornayn maxaa la rabaa marka markay fiqhu nawaasil ay yimaadaan waxyaalo aan hore u jiri jirin ee dhacdooyin ah ee nolosha ku cusub markay yimaadaan waa inuu ku dadaali karo fi istinbaad اlaxkaam axkaam inuu kala soo dhex bixi karo min alqur'aan waاsunna qur'aanka iyo sunnada nabiga salى اllahu alayh wasalam waa inuu xugun ka dhex qaadan karo maxaa baxay inuu mujtahid yahay haddii mujtahidnimada la waayo mujtahidnimada haddii la waayo waa inuu ruuxuna caalima iska noqon karo minhaajkii iyo kutubtii fiqhigii iyo mid uun fahmi kara waa inuu iska yahay haddii darajaةulijtihaad waa darajo weyn darajaةulijtihaad wax gaaray haddii laga waayo mandiqadaas qof uun xoogaa kutubtii mas'alada kala soo dhex bixi kara waa inuu iska yahay aadaab اlqaadi haadihi tani aadaab اlqaadi waa garsoorka aadaabtiisii halkan sheekhu wuxuu ga hadlay qofka garsooraha ah aadaabta looga baahanya lilqaadi garsoorka waxaa u sugnaaday idaa wakhtiga xadara cindahu cinda alqaadi qaaliga agtiisa alkhasmaani labada ruuxood dooday markay agtiisa soo xaadiraan wuxuu xaq u leeyahay an yaquula lahumaa labadoodaba inuu ku yidhaaho takallama hadla inuu yidhaho xaquu leeyahay laba qofoo isdacweynaysaa meeshii yimid hadday shib labadiiba yihiin oo ay aamusan yihiin aadaabta qaaliga waxaa ka mid a inuu yidhaaho haye haddii hadla meeshan dee fadhi looma imanin meeshana meesha dacwo iyo waxaa loo yimid iyo garsoore hadla aw amase liyatakalam ilmuddaci ama wuxuu dhihi karaa muddacigu ha hadlo qofka wax sheeganaya oo dacwada qaba muddacigaasoo minkumaa labadiinna ka mida midna waa muddaci midna waa muddaca caleyh midna waa nin dacwadii wata nina waa la dacaweeye eedaysane waay dacwo loo haysto muddaca caleyhigaa la yidhaha eedaysana ninka la eedaynayo mudacigana waxaa weeye waa ninka dacwada wata oo dhahay waxbaa layga haystaa dhulaa layga haystaa lacagaa layga khayaanay waxbaa layga dilay mudacigan marka qaaligu wuxuu kaloo xaq u leeyahay inuu yidhaha mudacigu ha hadlo labadiina qofkii mudaciga hadalka ha bilaabo inuu yidhaah walahu wuxuu kaloo iska leeyahay qaaligu garsoorku an yaskuta inuu iska aamuso iyadana xaqu u leeyahay xataa yabtadia axaduhumaa ilaa labadooda mid ka mid oo ah hadalka uu ka bilaabo saddexda masale waa u bannaanta inuu yidhaaho hadla labadiinna inuu yidhaaho mudacigu hadalka ha bilaabo inuu qaaligu iska aamuso kulley iyagaa hadalka bilaabi doonee kulle iyagaa hadli doonee inuu shib iska yidhaaho intaba xaqu u leeyahay qaaligii faidaa faraqa almuddacii kii dacwada wato wax sheeganaya markuu ka faaruq noqdo mina dacwa dacwada markuu ka faaruq noqdo dacwadaasoo asaxiixati ee saxda ahayd dacwo saxa markuu uu ka faaruq noqdo hadalkii uu sheego daalaba qaaligu almuddaca calayhi ruuxa la dacweynayo la eedaynayo waa eedaysanahe ruuxa la dacweynayo la eedaynayo ruuxaasuu qaaligu wuxuu ka dalbanaa biljawaabi jawaabuu ka dalbanaa mudacigu markuu dacwadii saxda aheed uu dhammeeyo qaaligu muddaca calayhiga qofkii la dacaweeyey wuxuu leeyahay dacwadan ka jawaab ninkan wuxuu kugu eedeeyey inaad wax ka dishay ka jawaab wuxuu kugu eedeeyey inuu deyn kugu leeyahay ka jawaab saasuu leeyahy fain aqara muddaa calayhigu hadduu qiro wixii lagu eedeeyey oo haddii dil lagu eedeeyey uu yidhaha waa sax anaa dilay deyn hadday tahay deynka anaa ka qaaday tuuganimo hadday tahay anaa wax ka xaday wixii hadduu qiro lazimahu waxaa ku laasimaya muddaa calayhigii maa shay ayaa ku laasimaya shaygaasoo aqara uu qirtay midda calayhim bihii shaygaas uu qirtay ayaa ku laasimaya bilaa xukmin xukm la-aanuba uga laasima dee xukunba uma baahna asaaba qirtay asaa qirtay wixi aad lagaa rabaa bis saasaa lagu kala bixin wain ankara hadduu inkiray muddaa waa inkirayo been uwa yihi waa ninkan igu soo dacwey waxba kama jiraan jaaza lilqaadii garsoorka waxaa u bannaan an yaskuta inuu iska aamuso hadduu wixii ninkii uu inkiro inuu aamusana waa u bannaan tahay oo shib uu ka yidhaaho yacni hadduu aamuso ninkii muxuu samaynaa mudacigii ninkii dacwada watay markaas isagaa laga rabaa ninkii ilaa waa inkiray ninkii inuu yidhaha qaaliyow hadduu inkiray ii dhaari markhaati aniguma haystee isagaa laga rabaa inuu marka hadalka haddana ku laabto mudacigii kii dacwada wataa la rabaa hadalka inuu qaato qaaligu marka xaq wuxuu leeyahay ninkan hadduu inkiray shib inuu iska yidhaho iska aamuso ninkii mudacigaah dacwada watay marka isagaa dhahaya qaaliyow hadduu iu inkiray markhaatiyaan haystaa beriiba markhaatigaan keensana ama markhaati ma haysto qaaliyow ha ii dhaarto saa hadli doona qaaliyow marka shib waa dhihi karaa mudacigaa kolley isagaa hadli doona wain ankara hadduu inkiro mudda calayhi ijaaza lilqaadi qaadiga waxaa u bannaan an yaskuta inuu iska aamuso wa an yaquula inuu yidhaahana waa u bannaan tahay qaaligii lilmuddaciid qofkii wax sheeganayay alaka xujatun inuu yihahna waa u bannaanta war xujo ma leeda ninkan wuxuu waa kaa inkare waad ujeeddaa wax xujo ah ma haysataa markhaati ma haysataa fain qaala hadduu yidhaaho ninkii muddaciga ahayoo xaqa sheeganaya lii xujatun aniga xuja ii sugnaatay xujo waan leeyahay qaaliyo oo caddayn waan haystaa iyo markhaati waan haystaa laakiin uriiddu waxaan dooni taxliifahu taxliifa almuddaa calayh muddaa calayhiga dhaarintiisiyaan dooni anoo markhaati haysta haddana waxaan rabaa in la ii dhaariyo in waxaasoo xuquuqa uusan iga qaadin in la ii dhaariyaan rabaa mukina waa la makininaa saas waa laga yeeli waa la makininaa muddacigii muddacigii asagoo markhaati heli kara ii dhaaro mudaacalihiiw wuu dhihi karaa xaquu u leeyahay fain in xalafa mudaacalihigii hadduu dhaarto mudaacalihigii waa dhaartay wuxuu ku dhaartay waxaas uu sheeganayo xuquuqa wallaahi inaan waxaas diinkaas aanan ka qaadin wallaahi inaanan wax ka xadin saasuu u dhaartay aqaamahaa mudacigii xujadii uu sheegayay wuu suu oogan karaa xaquu u inuu soo oogto ninkii waa dhaartay waxaasoo xuquuqa uu sheeganayo wallaahi xuquuqdaas iguma lahan ayuu ku dhaartay markuu dhaartay ka bacdi markhaatigii haddana waa la soo bixi karaa mudacigii marka siyaar la rajixi albayinatu aqwaa min alyamiin alfaajira caddaynta ama markhaatigu waxay ka awood badan tahay dhaarta beenta ah haddii markhaati la keenay dhaartii beentahay waa laga awood badi daad kaa qaaday albayinatu aqwaa markhaatigaa ka xoog badan min alyamiin alfaajira yamiin faajira hay noqon marba haddii ninkii markhaati u keensaday xaqu u leeyahay fain xalafa haduu dhaarto muddaa calayhigii aqaamaha markaasuu soo oogan karaa markhaatigii dhaartiisina maxay noqonaya muddaa calayhigi baailay noqon marba haddii markhaati laga daba oogo lanna waxaa weeye albayinatu aqwa min alyamiin alfaajira dhaar beenaad waxaa ka xoog badan markhaatigaa ka awood badan waina kale hadduu cabsaday muddaa calayhigii muxuu ka cabsaday can ilxalifi dhaartiiu ka cabsada qaaliyow ii dhaari markuu yidhi ma dhaaran karo yidhi xakama qaaligu wuxuu xukumaa binukuulihi nukuuli nukuulilmuddaa calayhi mudaa calayhiga cabsidiisuu xukumaa hadduu dhaartii ka cabsaday muddaa calayhigii qaaligii wuxuu xukumay mudaa calayhigu inuu baqay oo muxuu leeyahay xakamtu calayka biاnnukuuli can ilxalifi xakamtu calayka waxaan kugu xukumay binukuuli cabsi can ilxalifi dhaarti inaad ka baqday ayaan kugu xukumay saasuu ku xukumay wa qaala lilmuddacii muddaciguuna garsooruhu wuxuu ku leeyahay kii dacwada wato wax sheeganaya wuxuu leeyahay ixlif adigu dhaaro ninkan waa cabsaday muddacaalihi ma dhaaran karo u marka dhaartaas maxay noqoneen yemiinulmarduuddaa la yidhi dhaar ka soo laabatay mudacalihii uu baqay oo mudacigii dib lagu soo celiyo yamiinulmarduud walaa yaxkumu ma xukumayo garsooruhu cala almudaca calayhi mudaca calayhiga oo la dacweynayo dushiisa bilxaqi xaqa kuma xukumayo ilaa bidalabi lmudaci mudaciga codsigiisa iyo dalabkiisa mahane si kale xaqa uguma xukumayo markii nidaamkaas dhaartii uu dhaartay oo dhaartii markuu ka baqay muddaa calayhim mudacigii ayo minulmarduudo lagu soo radiyey mudacigiioo dhaaraa layidhi dhaaruu maray jafuu siiyey markaas waa inuu mudacigu dalbadou yidhaah xaqii wuu caddaaday waan dhaartay isagana dhaartii wuu ka cabsaday ii xukun waa inuu yidhaah maana qaaligu hore kama xukumayo isagoon dalban mudacigu isagoon dheh hadde wixii way caddaadeena qaaligu ii xukun waa inuu yidhaah maana hore kalama boodayo qaaligu aadaabtii ka mid wayajibu waxaa waajibaya an yusawiya inuu simo garsooruhu beynahumaa bayna alkhasmayni labada ruuxoo u soo dacwo tegey dhexdooda waa inuu simo fii wujuuhi alikraami karaamaynta noocyadeeda waa inuu ku simo wujuuh bimacnaa anwaac anwaaci alikraam karaamaynta noocyadeeda waa inuu labadoodaba uu ku simo hadduu karaamaynayo ma aha inuu midna u istaago midna uu wejiga u kaduudo maaha ah laba qofaa isdacweynaysa laba qof isdacweynaysaa xafiiskiisii yimid midna waa u istaago waa isku duuduubayoo maa sha allah maa sha allah kii kalena indha kululu ku fiiri cadaalad darro wey taas aadaabta garsoorkana ka mid ma ah aadaabka garsoorka taasi ka mid ma aha hadduu wax karaamaynayo ha wada karaameeyo ama ha ka daayo cidna yuusan u istaagin taas ilaa in ikhtalafaa labada qof oo isdacweynaya inay iskhilaafaan maahane islaaman min islaamin xagga islaamnimada inay isku khilaafaan maahan laakiin labada dacwada wata hadday islaamnimada isku khilaafsan yihiin oo midna uu gaal yahay midna uu muslin yahay muslinka waa u istaagi karaa gaalkana waa ku indhagubi karaa markaas muslinkaa la karaamayna markaas gaal maxaan uga istaagi buu leeyahy gaal maxaan uga istaagi buu leeyahy bannaan tahay fayajibu waxaa waajibaya rafcu lmuslimi muslimka koryeelidiisa fi lmajlisi makaanu fadhiga in muslimka darajadiisa lagu kor yeelo ayaa waajib noqonaysa haddii muslim iyo gaal xafiiska ay ugu yimaadaan garsoorihii muslimkana meel fiican waa inuu fariisiiyo laa'iqu ah ikraamkiisa iyo diintiisa iyo iimaankiisa iyo meel laa'iqu ah waa inuu fariisiiyo gaalkuna meeshuu raba iska fariisto saasuu samay suuraة الqaضاء haadihi tani suuraة الqaضاء waa garsoorka muuqaalkiisii halkan sheekhu wuxuu uga hadlay qaabka garsoorka u dhaco qaabka garsoorka u dhacayo suuraة الqaضاءi garsoorka muuqaalkiisu an yaquula الqaadي qaaligu waa inuu ku yihaaho licamrin camar waa inuu ku yihaaho bacda an yadaciya calayhi camar markuu soo dacweeyey ka bacdi oo wax ku sheegtay zaydu nin zayd la yihaaha camar soo dacweeyey oo wax ku sheegtay oo muxuu ku sheegtay zaydku wuxuu yidhi inahu ninkaan camar la yidhaah zaydaa dhahaya inahu ninkaan camar la yidhaah ishtaraa minhu zayd xaggiisa wuxuu ka iibsaday addaara isagaa iska hadlay daaruu ka iibsaday saasuu ku sheegtay daartaasoo alfulaaniyata ee heblaayo la yidhaah yuu ka iibsaday allatii daartaasoo biyaddihi isaga gacantiisa ahaatay yaddi camri camar gacantiisa ahaatay an yaquula alqaadi qaaligu waa inuu ku yidhaah garsooruhu licamrin camar waa inuu ku yidhaaho bacda an yaddaciya calayhi camar dushiisa zaydun zayd markuu wax ku sheegtay kabacdi waa inuu ku yidhaaho oo muxuu leeyahy markaas innahu isagu ayuu ku sheegtay innahu isagu ninkaan camar la yidhaaho ishtaraa wuxuu ka iibsaday minhu min zaydin zayd xaggiisa wuxuu ka iibsaday addaara daar ayuu ka iibsaday daartaasoo alfulaaniyata ee heblo la yidhaaho allatii daartaasoo biyadihi yaddi camrin camar gacantiisa ku sugnaatay bialfi dinaarin kun dinaaru uga iibsaday saas waa inuu kusoo dacweey uu ku soo eedeeyo wuxuu leeyahay ninkan camara guriga gacanta uu ku hayo waa iga iibsaday kun dinaaruna iga iibsaday marka xuquuqdaasaan ku leeyahay qaaliyo saasuu usoo dacwoy camaraa la dacweynaa camar fa yunkiru camrun camarna waa inkiraa marka waxaan ka iibsaday ma jiraan gurigan anigaa iskale waa inkiraa fa yuqiimu zaydun zayd marka wuxuu soo ooganaa bayinatan markhaati iyo caddayn caddaynuu keensana bayinadaasoo tashhadu u markhaati kacaysa bianna zaydan zayd ninka la yidhaaho ishtaraa zaydku inuu ka iibsaday min camrin camar xaggiisa addaara daarta inuu ka iibsaday daartaasu alfulaaniyata ee heblo la yidhaaho bialfi dinaarin kun dinaar inuu uga iibsaday caddayn u keensaday in gurigan uu ka iibsaday oo kun dinaar uu uga iibsaday ayuu caddayn u keensaday fayadluba zaydun zayd marka waa inuu dalbado minhu min alqaadi qaaligii xaggiisa waa inuu ka dalbado zayd alxukma qaaliyu hadda ii xukum markhaatiyaan keensaday markhaatiyaan keensaday ii xukum waa inuu yidha markaasuu qaaligu wuxuu leeyahay maquululqowlkii halkan an yaquula alqaadi licamrin waa inuu ku yihaa xakamtu waa inuu qaaligu yihaa markaas maquulqowlkii halkaasuu dhacaa xakamtu uu qaaligu leeyahay markaas waxaan xukumay bianna daara daarta daartaasoo alfulaaniyata ee heblo la yidhaah milkun inay tahay lizaydin zayd inay milki ay u tahay ayaan xukumay wa alzamtuka waxaan kugu laasimiyey camarow tasliimahaa tasliima daar daarta dhiibiddeeda ilayhi ilaa zayd inaad u dhiibto ayaan kugule ilaa wuu kaa iibsaday wuu kaa iibsadayey daarta ninka zayd laydhaha gacanta u geli saasaan kugu xukumay ayuu isaguna leeyahay allah subxaana wa tacaala